kaloo ka dheeraadana waa tuseen oo ah dhaar isimka ay hoos dhigaydo inuu yahay shay lagu dhaarana isimka ay hoos dhigaydo inuu yahay shay lagu dhaaranayo ayay tuseen marka hoos dhigiina waa camal falee macno ka dheeraadana waa leedahay sidaas daraaddeeda xuruufta wax hoos dhigta cadafka lagu cadfo xuruuftii hore waxaa laydhaha min baabi cadfi alkhaas cala alcaam ah, khaas weeye xuruuftan caam bay hore ahaayeen xuruufka hoos dhigto kuwana waa kuwa gaaroo macno gaar ah na waa faa'iideeyaan kiina waa tusayaan oo ah inay asmaada hoos dhigaan marka waa min baabi eh, cadfi khaas bacda alcaam amase cadfu lkhaas cala alcaam khaasaa la cadfaahoo xuruuftu qasamku waa khaas kuwaasuna caamay iska ahaayeeno macnahan aho dhaarta ma faa'iidaynayn wa min xuruufi اlkhafdi xuruufta hoos dhigtaa waxaa ka mid ah xuruufu lqasami xuruufta dhaarta tusta xuruufta dhaarta tusta wa hiya xuruufta dhaarta tustaa alaaatu axrufi waa saddex xaraf saddex xaraf ayay xuruufta dhaarta tustaa kelimada ay galaan waxay tusee in lagu dhaaranayo oo muqsamu bihi aa laydhaha isimkaay hoos dhigaan muqsamu bihi kii lagu dhaaranayaa la ydhaha alawalu xarafka ugu horeeya al waa wowowda xarafka ugu horeeyaa waa wow saddex shardiyay leedahay markay ism hoos dhigaydo saddex shardi ay leedahay markay ism wowdu hoos dhigaydo shardiga koobaad xadfu ficlilqasami ma aha ficilka oo ficlu qasamka in la xadfaa waajib ah ma bannaana in lagu dhawaaqo ma la dhihi karo uqsimu wallaahi ma la dhihi karo ma la dhihi karo uqsimu wallaahi ma la dhihi karo waa mamnuuc waa in wallaahi la iska yidhaha wallaahi wاduuri wاnnajmi wالshamsi wاlleyl kulli waa wada dhaar wowdaas ficilkii qasamta qasamka lama sheegay sida ba'da loo sheego fiiriya qur-aanka waaqsamuu billaah aqsamuu qasam ficlo qasamki waa la sheegay mar haddii ba'dii lagu dhaarana ha xarfulqasamku markuu ba'dii yahay qur-aanku waa sheega fiiri ficluqasamka waaqsamuu billaah laakiin marka xarafka lagu dhaarana uu yahay wow ma la sheeganayo ma la sheegayo waannajmi wاduuri wاduxaa wاlleyli wالshamsi ma la sheegayo ma la sheegayo ma la sheegayo marka shardiga koowaad muxuu noqday xadfu ficli اlqasami ma aha ficlu qasamka waa in la xadfo shardiga labaad waa maxee allaa tustacmala fii qasami su'aali dhaarta hadday su'aal ku jirto ma loo isticmaali karo allaa tustacmala fii qasami su'aali dhaarta oo su-aashu la socoto ma loo isticmaali karo ma la dhihi karo wallaahi akbirni ilaah kugu dhaarshay ii sheeg wallaahi akbirni ma la dhihi karo haddaad u baahan tahay su-aal waxaad isticmaalaydaa ba'da waxaad leedahay bilaahi akhbirni ilahan kugu dhaarsha ii sheeg arrintan bilaahi akhbirni ba'daad adeegsani wowda ma adeegsan kartid ma dhigi kartid wallaahi akhbirni waxaa lagu yihi carabiga maaha a ma iska daydi soomaaliga iska aada lagule ma baayi ma garad marka shardiga labaad wuxuu noqday allaa tustacmala fii qasami su'aal dhaarta oo su-aashaa waa inaan loo isticmaalin wowda ma loo isticmaali karo ba'da iskale kaas shardiga saddexaad anlaa tadkhulaa cala damiir damiir ma gasho waa inaysan damiirna daahir bisay gashaa wallaah i washamsi wanajmi wduxaa waleyli kulligood waa isim daahira damiir kuma jiro saddexdaa shardi weeye waa inaan ficlu qasamkii la sheeginoo la xadfo waa inaan loo isticmaalin qasam su'aal ah waa inaysan damiir gelin iyo mubhame ay gasho isim daahira saddexdaa shardi marka laga helo ayay wowdu isim ay jirtaa alwal xarafka ugu horaya alwaaw weeye wahiya wowdu laa tadkhulu ma gasho ilaa cala alismi ismun maahane ism addaahiri daahir ah miaal naxwu wallaahi ilaahan ku dhaarana ad leeda wallaahi allaahan ku dhaarana maxaa leedaha markaad exraabaydo wallaahi alwaawu xarfu qasamin wajari horta macnahaad hormarinay kadib aad jarka sheegi alwaawu xarfu qasamin wajari waa xaraf dhaartusa waana xaraf isimka hoosdiga ka dambeeya alwaawu xarfu qasamin wajarin mabniyun hadde xaraf hadii lo xaraf waa mabni xuruufta o dhan waa mabni waa soo ogaan mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alixraab allahi muqsamu bihi majruurun biwaawilqasami wa calaamatu jarihi kasratu daahiratu fii akhirihi الjaaru والmajruuru mutacaliqaani bimaxduufin wujuuban wujuuban taqdiiruhu uqsimu wallaahi aljaaru والmajruuru mutacaliqaani bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu uqsimu wallaahi saas uqsimudaasaa la xadfay marka uqsimudaasaa la xadfay iyo wa naxwu waa duuri buurta la yidhaha duuran ku dhaartu ilaahay yidhi wa kitaabin kitaabaan ku dhaartay kitaabka masduurin la qoro la sadreeyey wa duuri uu ilaa yidhi duurta duuraan ku dhaarto ilaa yidhi jabalu duur wa kitaabin kitaabaan ku dhaartay mar haddaad aragto laba dhaaroodoo wowho isdaba socota waxaa laga adeegsanaa midii hore markaad icraabayda hadhow labada wow midda dambayda xarfu qasamin dhihmayda xarfu cadfin aad leeda xarfu qasamin dhihmayda ee dhaarta midkii hore lagu cadfayu ka kasbana waduuri buurtaan ku dhaartu ilaah yidhi wa kitaabin kitaabaan ku dhaartay kitaabka mastuurin la sadreeyo la qoray icraab waduuri alwaawu xarfu qasamin wajari wallahi dhii kula hal xaraf lagu kala bedeli maa fiiriya ah, waduuri alwaawu xarfu qasamin wajari mabniyun cala alfatxi laa maxalla min alraab aduuri ismun majruurun biwaawi lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fi akhirih aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu uqsimu wduuri uqsimu wduuri wa kitaabin alwaaw xarfu cadfin aad leeda ee waa xarfu qasamka dhimid alwaaw xarfu cadfin kitaabin macduufun cala duur والمcطوف على المجrور مجrور وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkره مصدور صفة kitاaب waa ka صفayne وصفة المجrور مجrور وعلاaمة jرhi كسرة ظاaهرة في آkره ونحو waa tiiri geedka tiinka la ydhahan ku dhaarto ilah yidhi maaha midkan tiinu shawkiga maaha midkan qodaxda leh waa mid la cuno miro fiican leh oo la cuno waa tiiri geedka tiinka la ydhaha dhankan shaam ka baxaan ku dhaarto wazaytuuni zaytuunkaan ku dhaartay zaytuunkana maahan jawaafaha midkan soomaalidu zaytuunka yidhaahdaan soomaalidu inta magacuusan lahayn saareen ay xugun katarana ka ratibaan waxay yidhahdeen geedka horta zaytuuna la yidhah haddaad cunto calooshana afartan maalinuu ku jira qofkii dhinta asagoo caloosha ugu jirana jannu gelaya maasho ku badanyaan soomaaliya <laughs> marka waxaasna maaha horta magaca maba le zaytuun lamana ah jawaafaa lagu yidhaha carabiga jawaafaa la yidhaha maarata zaytuunku waa adduunka korkiisa saliidda ugu qiimaha badan geedka laga sameeyo saliida olyaliban ay soomaalidu yidhaahdaan taas weeyaan ah, saliid ugu qiimaha badan adduunka o dhan geedkaas wey midda labaadnaa macsarada oo sisiinta saliiddeedu siday u kala dawo badan yihiin marka zaytuunku geed aad u muhiimo wa wa tiini geedka tiinka laydhahan ku dhaartay uu ilaahay yidhi wazaytuuni geedka zaytuunka laydhahan ku dhaartay wa duuri siniina buurta laydhaha siniin aan ku dhaartu ilaahay watiini alwaawu xarfu qasamin wajari halkii wadad marsiina mabnin cala fatxi laa maxala min axraab atiini ismun majhuuru biwaawi lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiratun fii aakhiri aljaaru wاlmajruuru mutacalliqaani bificlin maxduufin wujuban taqdiiruhu wujuuban taqdiiruhu uqsimu watiini wazaytuni alwaawu xarfu cadfin ad isaga leeda mar haddii laysku cadfo tadaba xarf cadaf ka dhigana sida ibnu hishaam muqniga uu ku sheegay waxay leedahay watiini alwaaw xarf cadfin waxaan rabaa wazaytuni wey wazaytuni alwaaw xarfu cadfin azaytuni macduufun cala tiini wاlmacduufu calى اlmajruuri majruuru wa calaamatu jarihi kasratu daahiraة fi akhiri wa duuri alwaaw xarfu cadfin mبني على الفتح لا محل له من الإعراب dور معطوف على الطين والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره dور مضاaف سنين مضاaف إليه مجرور وعلامة جره الياء جمع سالم la hلشhiina ملحقاaد جمع سالم كمid marka إن شاء الله كواakب aan gaarno ama متمimada meeshaasaa lagu فهma jamcu korsaalim waaba u egyahe muxuu la noqon waayey jamcuda korsaalim aad fahmi hadhow insha allah waa kan u muuqaal ege maxaa u diiday inuu jamca noqdo ma ahan had haddeer marka adiga hadda waa mulxaq iska dhig duuri mudaaf siniina mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jari wacalaamatu jari alyaa-u niyaabata can kasra liannahu mulxaqun bijamci mudkar saalix wa nuun ciwadun can itawini fi lismi lmufrad qaab kaloo la ecraabaa jira laakiin taasaan marayna waaye waani xarafka labeeya albaau waa ba'di wowdi waa ka gudbay ba'da wax shuruudoo male ayadu waxba looma shardiyo maxaa ah, yaele waa asal ayadu ah, asalna wax layskama weydiiyaa le shaygan waa asal haddii la yidhaahdo waxba layskama weydiiyo asal asal weeye marka ayadu xuruufulqasamka iyadaa u asal ah saas darteed ficlu qasamka waa la sheegi karaa waana la xadfi karaa ah, waa la sheegi karaa waana la xadfi karaa isim daahir ay jeri kartaa damiirna waa jeri kartaa waa iskugu mid Ah, waa isku mid waxba looma shardiyo mid su-aal ku jirtaa lagu dhaaran karaa midaysan ku jirinaa lagula dhaaran karaa saddexdii shardi midna looma shardiyo ah, ficilka lagu dhaarana waa la sheega haddaan rabana waa la iska dayna ah, uqsimu bilaahi aad leedahay sida ilaahay uu yidhi wa aqsamu bilaah hadaa rabtana waxaa leedaha bilaah ficilka waana sheegi kartaa waana xadfi kartaa isimka daahiraad ka dhigi kartaa wallah hadaa rabtana damiiraad ka dhigi kartaa bika ilahay odaan kugu dhaartaad leedahay soo ma jeedi aahir iyo damiir labadabaa ka dhigi kartaa labadabaa ka dhigi kartaa ficluqasabka waa sheegi karta waa iska dayi kartaa marka waxba looma shardiyo iyada waani xarafka labeeye albaa baadi weeye walaa takhtasu baadu gaar kuma ahan bilafdin lafdi duuna lafdin lafdiga ka sokay bal tadkulu waa gashaa cala alismi daahir ismka daahirkaa naxwu billaah allahan ku dhaartay laajtahidanna waan dadaalaa oo dadaalaa oo dadaalaa hunduruustan ku dadaalaa bilaah albaau xarfu qasamin wa jari mabniyu cala alkasri laa maxala lahu min alcraab allaahi majruuru bibaai lqasami wa calaamatu jari kasratu daahiratu fii aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bificli maxduufin jawaasan ha isku dhihin wujuub wowdu aha wujuub ha wowdu wujuubku ahaa badan ayada waxaan ku jawaaba la sheegi karaa waajib maaha aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bficli maxduufin jawaaza taqdiru uqsimu bilah uqsimu biاllah laajtahina allaamu waaqicatu fii jawaabi qasam laajtahidana allaamu waaqicatun fii jawaabi qasam dhaartu jawaabay u baahanta jawaabtiiyaa marka laamtaanu gashay allaamu waaqicatun fii jawaabi qasam laamtu waa xaraf xaraf hadduu ya xaraf waa mabni soo maa wixii saarana lagu bineeya mabniyun cala alfatxi laa maxallahu min axrab iska dhig ajtahidana waa ficil mudaaric oo nuunu tawkiid adag ay gasho nuunu tawkiid saqiila ficil mudaaric haddii nuunu tawkiid ay gasho waa mabni soo ma anaan soo qaadan nuunu nisfu hadday gashona waa mabni labadaas gooru mabniya waa soo qaadan ficil mudaaric hadday nuunu tawkiid la xiriirsato waa mabni fatxaa lagu bineeya hadday nuununiswa la xidhiidsatona waa mabni sukuuna lagu bineeya intaas waa haysanaa soo ma haye ajtahidana ficlu mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiid اhaqiila nuun tawkiid shidan wey ilaa nuun tawkiida labaa marna waa culusa waa shidanta marna waa fududa اجتهدna فعل مضارع مبني على الفتح لاتصال بنون توكيد الثقيلة لا محل من الإعراب وفاعله ضمير مستطر وجوبا تقديره أنا فعل كastoo مضاaرع همس لgu bilowday xeebtiisa فاacilku waa saas فicil kastoo مضاaرca oo همس lagu bilowday wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana faacilka saasaad leeda nuunu nuunta wa nuunu tawkiidi xarfu mabniyu cala fatxi lah maxalla min axraam nuunu tawkiidda waa iska carab wa nuunu tawkiid ahaqiila mabniyu cala fatxi lah maxalla min axraam waljumlatu jumlada marka jawaabuqasamka dhacday macalka ixraabkuma leh waljumlatu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alixraab liannaha jawaabu lqasam liannaha jawaabu lqasam waljumlatu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alixraab liannahaa waaqicatun fi jawaabi اlqasam liannahaa waaqicatun fi jawaabi اlqasam isim daahira iyadoo jirtay baadi waa taasaa waa bilaah wa calaa damiiri ayadoo damiir jirtay naxwo bika adigaan kugu dhaarana ilaahayo ilaahayow adaan kugu dhaarana la'adribanna waa garaaca oo garaaca oo garaaca alkasula wehsi badana wehsi badane habariyan darsigan ku celaa saa dambaan dhegaysan doona waa u dhaarsanahay wehsi badane bal in la garaaca bika adigaan ilaahayo kugu dhaarta kugu dhaartay la'adribanna waa garaacaho garaacaho garaaca alkasula wehsi badana bika albaa u xarfu qasamin wajari mبني على الكسر لا محل من الإعراب والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر الجار والمجرور متعلقان بفعل محذوف ها جواسا صحيح قال إن هردا فيران ماشان waa soo jeeda جواسا تقديره أقسم بك أقسم بك mar haday baata waa jawaas ha mar haday baata waa jawaas waaya la adribana la ajtahidanay lcaطifibaa haddaad laajtahdin aad soo fahamtay tana waa la mid waa jawaabu qasamkii laajtahidanna ay la mid tahay laadribanna allaamu waaqicatun fii jawaabi qasam mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab adribanna waa ficil mubaarac nunu tawkiid ay la xahiirsatay maxaa lagu binaynaa fatxo adribana ficlu mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi haqiila laa maxalala min alcraab wa faaciluhu ficil mudaarica hamse lagu bilowday faacilku muxuu noqona wafaaciluhu damiiru mustatiru wujuuban taqdiiruhu ana wanuunu tawkiida wanuunu tawkiida xarfun mabniyun cala alfatxi laa maxalala min alcraab jumladaa la rabaa jawaab qasamka dhacday waljumlatu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alcraab liannaha waaqicatun fii jawaabi qasam alkaswe mafcuul bihi mansuub wacalaamatu naصbi fatxatu daahiraة fi akiri haye whaaliثu xarafka sadexeeya ataau waa ta'da xarafka sadexeeya waa ta'da oo xuruufta dhaarta ka mida walaa tadkulu mana gasho ilaa calىa lafdi اjalaala lafduljalaala maana meel kale ma gasho allah a la yidhaha lafduljalaalaha lafduljalaalaha maana meel kale ma gasho naxwu watallaahi allahan ku dhaartaye la'kiidanna waan hagarsanaa oo hagarsanaa oo makri u samaynaa asnaamakum sanamyaalkiinna watallaahi allahan ku dhaartaye la'kiidanna waa hagarsanaa oo hagarsanaa oo hagarsanaa asnaamakum sanamyaalkiin makriyanta u sameeyaan burburinaaha nebi ibraahimna dhaarana oo sanamyaalki u dhaarana marka alwaaw wowdan waxaa tidhi alwaaw bixasabi maa qablaha qur-aankii ka horreeyaa loo fiirina wowdan ayada agga iska dhig alwaawu bixasabi maa qablaha aayadihii ka horreeyey qaabkay ugu xidhan tahay iyo qaabkay istinaaf u tahay ayada wixii ka horreeyaa loo fiirinaa dhig haye tallaahi ataa xarfu kasamin wajari mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab allaahi muqsamu bihi majruuru bitaa'i lqasam wa calaamatu jari kasratu daahiratu lfaaqili wowdiyay la midta ayadu marka ficluqasamka waajib uu xadfanya maxaa leedahay aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu uqsimu tallaahi laakidanna allaamu waaqicatu fii jawaabi qasam mabniin cala fatxi laa maxallo min alcraab haye akiidanna oo ficil mudaaric amse lagu bilowday akiidana horta waxaa tiraa ficil mudaaric mabniyun cala alfatxi liitisaalihi binuuni tawkiidi haqiila laa maxala min acraab wafaaciluhu ficil mudar hamse lagu bilowday wafaaciluhu damiirun mustatirun wujuuban taqdiiruhu ana nuunta wa nuunu tawkiidi xarfun waxaa tira wa nuunu tawkiidi ahaqiila mabniina cala alfatxi laa maxal lahu min alicraab waaya al waxaad ku dartaa asnaama ecraab horta asnaama mafcuul bihi mansuub wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fii aakhirih asnaama mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyu calى dami fii maxali jarin mudaaf ilayh asnaama mudaaf wاlkaafu damiiru mutasilu mabniyun calى dami fii maxali jarin mudaafu ilayh wاlmiimu calaamatu jamci dukuur haddaa jumladaana laga rabo ficliga faacilaad sheegto jumlaad sheegto meel ku sheeg maxalkeeda wاljumlaةu min alficli wاlfaacili laa maxala laha min alإcraab لأnnaha waaqicaة fii jawaabi qasm mafcuul bihi waa ku jira wاljumlaةu min alficli wاlfaacil wاlmafcuul bihi laa maxal laha min alإcraab لأnnaha waaqicaة fii jawaab qasm su-aalaha beriya ka fiirso intaan adaa berri lagaa raba masaladaas waa la soo dhaafay yay u daranta ardada waa nagu soo socotaa yay u darantaha shiik ila isaga laga sugaa inuu keena laga raba marka tan idinka idin taalla fiiri as'ila su-aalahan o dhan aa lagaa rabaa maa calaamaatu lismi isimka calaamadiisu maxay yihiin labaa laga rabaa jawaab maa macna alkhafdi khafda macnaheedu muxuu yahay luqatan luq ahaan wasilaaxan muxuu yahay adaa lagaa rabaa maa huwa tanwiinu tanwiin muxuu yahay luqatan xagga luqada iyo wasilaaxan xagga isilaaxa adaa lagaa rabaa calaa ayi shayin shay muxuu yahay tadullu ay tusaydo alxuruufu alaatiya xuruuftan soo socota min allaamu alkaafu ruba can fii xuruuftan mid walba intuu tusaa macna adaa lagaa intii lagu sheegaa lagaa raba inta kale lagaama rabo wama ladikii muxuu yahay taktasu ay qaas la tahay waawulqasami dhaarta wowdeedu macnaha ay qaas la tahay sheekh shuruuddiyaad sheegaya taaduna waa la mid ha halmaamin hadhow taaduna shuruudda lamid tahay wowday la mid tahay hal shardiyay dheeraad la tahay lafdu jalaalahay hoos dhigtaa allaahay hoos dhigtaa wowdu isim daahir oo dhan soo maahay ayadoo isimka daahirkaa nuuc ka mida wey allaahay hoos dhigtaa shuruuddii saddexdaahidna waa la wadaagtaa ficluqasamka waajibaa loo xadfa isim daahira isman ahayn ma jeri karto qasam su-aaleed ma loo isticmaali karo saddexdaas wawdii kala midta allah kaliya inay ku gaar tahayna ayaday u gaarta waay wuxuu ku yidhi wamaladii kii muquya taktasu ay khaas ku tahay waawulqasami bidukhuuli calayhi inay gasho min anwaac ilasmaa ismaada nucyaalkeeda wamaladii kii muquya taktasu ay khaas ku tahay taa-ul qasami marka wawdu waxay kaas ku tahay isim daahir haye taaduna maxay qaas ku tahayba inay gasho allah ama lafduljalaalaade taaulqasami taada qasamku maxay gaar ku tahay bidukuuli calayhi inay gasho mailu miaali libaailqasami bimiaaleyni mukhtalifayn laba miaaloo kala gedisan oo midna daahir yahay midna damiir yahay aa laga rabaa tamaariin waxa way laylin iyo tababarid arda aha ah, waxaa lagu leeyahay mayiso mayiso alasmaaa asmaada allatii asmaada filjumali jumlooyinka ku sugan jumlooyinka alaatiyati oo soo socdo imaanaya maca dikri alcalaama calaamadda sheegiddeedu iyadoo la jirto allatii calaamadda carafta aad ku oqoonsatay bihaa calaamadda ismiyatahaa asmaadaas isminimadeedu bismillaah allah magaciisaan ku bilaabana allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mid a ah allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan allaha arraxiimi naxariistiisa gaarsiiye ciduu doono khalqigiisa ka mida macno kale allaha arraxmaani naxariista caamkaa naxariista allaha arraxiimi naxariista qaaskaa naxariista alxamdu maha dhammaanteed lilaahi allahay u sugnaatay allahaasoo rabbialcaalamiin caalamkao dhan asagu barbaariyey waa inaad inna meesha ku qorata inna salaata maysan ahayn inna salaata tanhaa can fashaa munkar saas way qur-aanku soo maa waa qur-aan inna salaata salaada tanhaa waxay ka reebtaa qofka tukada can ilfaxshaa'i waxyaalaha foosha xun walmunkar iyo wixii sharciga lagu inkiray walcasri salaada casiraan ku dhaartay uu ilaahay yidhi subxaana walcasri salaada casiraan ku dhaartay ina alinsaana insaanku la fii khusrin khasaare ayuu ku sugan yahay ila aladiina aamanuu dadka xaqa rumay kuma jiraan wa camilu saalixaati acmaasha saalixadaa la wa ilaahukum macbuudkiinna xaqa ah oo inaad caabudaan xaqa u ah. Ah, axadka cibaadada mudan wa ilaahukum macbuudkiinna xaqa ah ilaahun waa ilaah ilaahaasoo waaxidun keligiisa waa aayad kale alraxmaanu allaha naxariista ballaanana carshigiisa ka sarreey waxaa ka horreyday waa suurat lfurqaan uma stawaa cala alcarshi aa ka horreyday markaasa alraxmaanu laga bedelay ah, allah carshigiisa ka sare maray araxmaanu allaha naxariista ballaarana carshigiisa ka sara maray istiwaa'an yaliiqu bijalaalihi wa cadamati fas'al weydii bihi raxmaan fas'al weydii bihi raxmaan khabiiran mid xog ogaal u ah oo yaqaana bisifaati axad sifaadiisa yaqaan yukhbiruka canhaa oo kaaga warrama weydii buu yidhi jalaalaynka fas'al weydii bihi raxmaan khabiira mid yaqaana oo yukhbiruka can sifaatih oo sifaaddiisa warbixin kaa siiya ah, waxaan aqoonha weydiini saasuu leeyahy jalaalayn ah, suyuudi fas'al weydii bihi raxmaanka khabiira mid yaqaana yukhbiruka can sifaatih oo kaaga warramo waaye qulle nabiga suubanow inna salaatii aniga salaadayda wa nusukii gowracayga wa maxyaaya noloshayda wa mamaatii geeridaydu lilaah allahay u sugnaadeen allahaasoo rabbilcaalamiin caalamka odhan isagu barbaariyey laa shariika mid la wadaagaa lahu allah uma sugnaan wa bidaalika tawxiidkaas a umirtu lay amray wa ana anigana awalulmuslimiina inta ilaahay u hoggaansan kan ugu horreeyaanoo diyaaran u ah inaan ilahay u hogaansanaado idinkaa wax laydinka weydiina ah, waa noo dersiga beriya insha allahu iska foof soo fiiri kelimadan maysima maxaa calaamad u ah kelimadan ficli wax lagaa weydiima maxaa yl waa noo soo socdaa fi kelimadan maysima haa maxaa calaamad u ah kelimad walba waa inaad soo fiirido waxaa calaamad u ah calaamadaha asmaada lagu yaqaanoodan soo qaadanna idaafada ka mid a ah. kelimad mudaaf haddaad aragto ama kelimad mudaaf ilayhi ah oo isku idaafaynoo laba kelimad ah oon jumla ahayn waxaa leeda waa ism kelmad kastoo mudaaf waa ism mudaaf oo dhan waa ism saasaad leedahay marka waa inaad soo fiirdo wey calaamaatulficli haadaa maxaluhaa ficilka calaamadihiisiiyo halkaana laga gela ism waa la soo bartay ficila inta lagu barana marka calaamadaa loo yeela si looga oqoonsado asmaada iyo si looga oqoonsado xuruufta ousan ugu ekaanin qaala alimaamu wuxuu yidhi muxamed ibnu muxamed ibnu daawuud asinhaaji almacruuf bibni اajruumi wuxuu yidhi walficlu ficilka yucrafu waa la oqoonsadaa waa la gartaa waxaa laga garanaho laga soocaa waa isimka iyo xaraf kaasaa laga soocaa biqad a lagu oqoonsadaa lagu gartaa qad wasiini siinaa lagu oqoonsadaa wasawfa sawfaa lagu oqoonsadaa wa taa'i taaniisi dhadigaynta oo reebaneed walficlu ficilka yucrafu waa la oqoonsadaa ficilka waa la oqoonsaa yaa laga oqoonsaa inuu ku darsamo laga cabsaa isim iyo xaraf ah, labadaasaa laga oqoonsaa laga sooca si uusan ugu darsamin biqaad aa lagu oqoonsadaa qad kelimad qad ku jirta haddaad aragto isim maahan xarafna maaha waa ficil qad haddaad kelimad ku aragto waa siini siinaa lagu oqoonsadaa haddaad aragto kelimad siin dheeraadu awalka uga jirto waxaad tira kelimaddan waa ficil isimna maahan xarafna maaha wa sawfa sawfa lagu oqonsadaa haddaad aragto kelimad sawfa ka horayda kalaa sawfa taclamuuna iyo haddaad aragto ficil weeyadu waxa sawfada ka dambeeya ah. wa taai tamiisi dhidigaynta ta'deediya lagu oqonsadaa ta'da asaakinati reeban ta'daan ficilkay gashaa meel kale ma gasho waxayna tustaa ficilka marfuuciisu inuu yahay mu'anaf inuu dhadig yahay inuu dumar yahay tuse ah ficilka faacilka sameeyey hadduu musamaya hadduu ficilku majhuul yahayna ficilka naa'ibu faacilkiisu inuu mu'anaf yahay tustaa taa ta'niia le ta'dii dhadignimada tusayday dhadignimay tusee ta'daas asal assaakina waa inay reebanta asaalata laakiin waxaad soo ogaatay haddana marar badan kugu soo laaba doona kelimadda reeban haddii xaraf kaleo reebano ka daba yimaad xarafkii reebana haddii xaraf kale ka daba yimaad see la yeelay yaa sharaxi karaa waa soo marnay haye ha labada xaraf oo reebano isku soo aadaa la fiirina hadday labadoodu laba xaraf oo saxiixa yihiin midka hore la xarakaynaa haddii midka hore uu xarf cillo yahayna asagaa la xadfa qaacidadaasa lagu socona fiiri laba xaraf oo reeban laguma dhawaaqi karo carabi markay isku soo aadaan hadday labadu laba xaraf oo saxiixa yihiin kan horaa la xarakayna oo xarako saara mar kasray noqotaa mar fadxay noqotaa adba sababta ay u noqoto waa la sheegay haddii labadooda mid ka hore xarf cilo yahay wow alif ya saddexaas mid ka mida kan hore hadduu yahayna xudifa alawalu kan horaaba la iska xadfaab hayao laguma dhawaaqi karo laba xaraf oo reeban oo carabi wuxuu ku yidhi maxamed muxuyadiin cabdulxamiid oo sharaxa iska leh wa aquulu waxaan leeyahay yuhi yatamayasu waa soocmaa alficlu ficilku can akhaweyhi labada walaalihiisuu ka soocmaa labada walaalihiisa waa ism iyo xarab labadaasuu ka soocmaa wa aquulu waxaan leeyahay yatamayasu lficlu ficilku waa soocmaa an akhaweyhi labada walaalihiisuu ka soocmaa alsmi ka bedelo uu ka soocmaa walxarfi xarafkuu ka soocmaa labadii walaalaha kuu fasira alsmi isimkuu ka soocmaa iyo walxarfi darabta ku bayaani alsmi oo isimka ah walaalahaas iyo walxarfi xaraf biarbaci calaamaatin afar calaamo uga soocmaa calaamayaal afaruu uga soocmaa afar waa inta uu sheegay ibn اajrubi afar calaamood wuxuu ku yidhi mataa waktigii wejadta aad ka hesho fiihi lafdiga dhexdiisa waaxidatan mid oo minhaa waaxidadoo minhaa afarta ka mid a ah. ow amase ra'ayta aad aragto annahu lafdigaanu yaqbaluhaa inuu calaamadihii aqbalaa carafta waxaad garanee annahu lafdigaasu ficli u yahay lafdi carabiyahaad aragto kelimad carabiya afartan calaamo midaa ku jirta ama kuma jirta laakiin waa aqbala in la geliyo khalaas waxaad garanee lafdigaasu waa ficil isimna maahan xarafna maaha wuxuu ku yidhi waaqulu waxaan leeyahay yatamayasu waa soocmaa alficlu ficilku can akhaweyhi labada walaalihiisuu ka soocmaa alsmi oo ism ah iyo walxarf xarf labada walaalihiisu waa labadaas labadaasuu ka soocmaa biarbaci calaamaatin calaamada afar uga soocmaa mataa waqtigii wejadka aad hesho ayuha daalib aduu kula hadla mataa waqtigii wejadka aad ka hesho fiihi lafdiga waaxidatan mid oo minhaa calaamadaha ka mida ow ra'ayta ama aad ogaatood aragto annahu lafdigaanu yaqbaluhaa calaamadihii inuu aqbalaa carafta waxaad ogaane hod garane carafta waxaad garane annahu lafdigaanu ficlin inuu yahay aluulaa calaamada ugu horayda qad wey waaniyatu calaamada labayda asinu wey waaliatu calaamada saddexayda soofa wey waraabicatu calaamada fayda taau ta'niisi waa dhadigaynta ta'deeda ta'da asaakinatu reeban amaa qadqad miyay hortaa fatadkulu waxay gashaa calaa nawcayna laba nooc fiir calaamadaha afarta ficilku meequu ahaa asagu saddex maadi mudaaric amar calaamadaha waa imisa afartan calaamadood horta amarku waxba kuma leh iska dhig afartan calaamadood amar wax kuma leh waxaa iskale waa maadi iyo mudaaric labadaas kaliyahaa leh labadoodun siday u kala leeyihin fiiri calaamaduhu afar soo ma ahan qad waxay qad waa ka dhaxayda maadi iyo mudaaric labadaba waa gashaa qadu waa ka dhaxayda waa mushtarag aa laydhaha waa ka dhaxayda waa la wadaagsadaa siin iyo sawfana mudaaricay gaar u yihiin tawtamia saakinana maadiyay gaab fiiri afarta calaamod sida loo kala leeyahy afarta calaamo qadu waa ka dhexayda waa mushtarak maadigana waa gashaa mudaaricana waa gashaa siin iyo sofan ayay gaar u yihiin mudaaric tawtamisa saakinana ayay gaar u tahay maadi saasaa loo kala leeyahy amarna waxba kuma le meesha waa noo soo socota calaamada lagu gara doono insha allah wuxuu ku yidhi amaa qad qad fatadkhulu way gashaa calaa nawcayni laba nuuc labada nuuc oo min alficli ficilka ka mid a wahumaa labada nuuc almaadi maadi iyo walmudaaric mudaaric wey labadaba way gashaa qadi haye maxay faa'iidayda hadday gasho faidaa dakhalat markay gasho cala alficli almaadi ficilka maadigaa dallad waxay tustaa calaa axadi macnayeyni laba macno mid ka mid a laba macno mid ka midahay faa'iidayda adugu fiiri meeshaan labadii macno kaa manaasib u ahadleen labadii macno oo markay maadi gasho ay faa'iiday jirtay midka u manaasibkaad meeshaanad fiirinay laba macnoay faa'iidaydaan wahumaa labada macno ataxqiiqu waa xaqiijin wataqiibu waa soo dhoweyn labadaas macnay tustaa ficil maadi markay qadu gasho labadaasay miday tusi isku mar tusime labada macno miday tusi marka adaa fiirinaa kalaamkan ta fiirada labadii macno kaa u manaasibaad leeda kii u manaasiba ah, aad ka dhige marka kii u manaasiba aad ka dhige fa miaalu dalaalatihaa xaqiiqadii tusindeeda miaalkiisa calaa taxqiiqi xaqiijinay tusi ayadoo xaqiijin tusayda miaalkeedii qowluhu tacaala waa ilaaha sarreeya qowlkiisa ilaa wuxuu yidhi qad xaqiiqo waxa ah aflaxa inay liibaaneen almu'minuuna muminiintu mu'miniintu inay liibaaneen xaqiiqo wey waa la hubaa shaki kuma jiro waa xaqiiqo aye hadda waxaan leenahay aflaxa waa ficil maxaa noogu daliil ah qad a ah, ka horey ah, mar haddaan qad ku aragna waxaan leenahay waa ficil waana maadi weliba icraab qad xarfu taxqiiqin mabniyin calaa sukuuni laa maxala lahu min alicraab haye aflaxa ficlu maadin mabniyun cala alfatx ila maxaan soo ogaanay ficil waa saddex maadi mudaaric amar amar iyo maadi weligood waaba mabniba amar iyo maadi weligood waa mabni mudaaricna goormuu mabni noqdaa nuuru tawkiid markay la xidhiirsato iyo nuuru isu markay la xidhiirsato marka maadi hadduu yahay marka kuwa shaki mayna mabniga iska leeda mabni hadduu yahayna lafdiga wixii saarana la iskaga bineeyo waxaa tira aflaxa ficlu maadin mabniyun cala fatxi laa maxala la min alcraab almu'minuuna faacilu aflaxa marfuucun wa calaamatu rafci alwaawu niyaabatan can idama liannahu jamcu lmudakari saalim maanaa fii xarfi man xaraka wa nuunu ciwadun can itawini fi ismi lmufradi waayo hadda maxalushaydka aan ka rabnaa waa labo aflaxa inay ficil tahay calaamad waxaan u haysanaa qada labo maxay faa'iidayneen taxqiiq inay mu'miniintu libaaneen shaki kuma jiro wa qowl ilaahi qowlkiisa way miaalkii jalla waxaa weynaaday shanu ilaahay arrinkiisee laqad radia allaahu laqad radia allaahu ilaa raadiyuu ka noqday can ilmu'miniina mu'miniinta ilaahay mu'miniinta raadi ayuu ka noqday laqad radia allaahu ilaahay raalliyuu ka noqday can ilmu'miniina mu'miniinta laqad radia allaahu wallaahi laantu waaqicatun fii jawaabi qasab wey laqad radia allaahu wallaahi qad xaqiiqee radia allaahu ilaa raadiyu ka noqda can ilmu'miniina hadda waxaan leenahay radiya waa ficlu maadin xaa u daliila qad aa gashay qadaanu maxay tusee taxqiiq xaqiijin maxaa yl ilahay inuu raadi ka noqday shaki kuma jiro laqad radia allaahu allaamu waaqicatun fii jawaabi qasamin muqadarin dhaara meesha ku jirta muqadara wallaahi laqad radia allahu can muminiina wey qad xarfu taxqiiqin mabniyin cala sukuuni laa maxala lahu min alicraab radiya ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab allaahu faacilu radiya marfuucu calaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirih can ilmu'miniina can xarfu jarin mabniyun cala asukuuni wa xurika bilkasrati takhallus mabniyun cala asukuuni mabniyun can cani miyamsa waa can can wey iska ilaali can wey can wey mabniyun calى sukuuni wa xurika biاlkasrati takhalusan min iltiqaa saakirayn kasrada xaa keenay takhalusaa keenay ah, iltiqaa saakirayn laga cararayaa loo hoos dhigay waa qaacidada hadda qaadayday can ay aheed nuuntu waa reebaneen almu'miniina hamsadu hamsatulwasli waa dhece iyadu ee laamtuna waa reebanta laba xarafoo reeban laamtina waa xaraf saxiixa nuuntina waa xaraf saxiixa nuuntiyaa la kasriyey iyo kaa hoos bix can ilmuminiin can aa la yidhaha macana aduu soo akrisan can ma cani ay aheed mase canay aheyd can ay aheyd can xarfu jarin mabniyun cala sukuuni wa xurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakiniin laa maxalo meel alexraab almu'miniina majruur ismun majruurun bican wa calaamatu jarihi alyaau niyaabatan can اlkasra liannahu jamcu lmudakari saalim maana fii xarfnan xaraka wa nuunu ciwadun can اtanwiini fi ismi mufradi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani biradiya radiya ku tacalluj jumlada marka wاljumlatu min alficli oo ah radiya wاlfaacili oo allahda ah laa maxala laha min alcraabi lannaha waaqicatu fii jawaabi qasamin jawaab qasam wa qowlunaa iyo qowlkeenaan idhahdo qad xadara muxamadun muxamedaa yimid qad xaqiiqe xadara muxamadun muxamedaa yimid fiiriya qad xadara hadda waxaan leenaha muam waxaan leenaha xadara waa ficlu maadi maxaa loogu daliila qad a ka hor martay maxayna faa'iideynaya taxqiiq tan idinka icraabteeda laydinka raba wa qowlunaa qowlkeenaan idha qad saafara khaalidun qad xaqiiqo waxaa saafara inuu safray saafara inuu safray khaalidun khaalid hadda waxaan leenahay saafara waa ficlu maadin maxaa u daliil eh, ah qad aa ka horayda maxay tusayda qadaanu taxqiiq wa miaalu dalaalatihaa qadda ah, tusideeda miaalkeedii cala taqriibi soo dhoweyn ay tusto qowlu muqiimi salaa salaada midkii uu aqimayey qowlkiisa weeye oo uu ku qowlo qad qaamati salaatu salaadii in loo istaaga dhowaatay qad qaamati salaatu ey qad qaruba qiyaamuha salaada in loo istaagaa way dhowaatay maxaa yeele maxaa ka haray hadduuba qad qaamatu salaad yidhi maxaa haray allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah kadib iska fadhini maya wakti loo istaagaa waa dhawaat waa dhowaat marka hadda waxaan leenahay qaama qaamadaas waa ficil waa ficil maadiya maxaa calaamad noogu ah natusa qad a ka horrayda ah, weliba ta'diina waa ku jirta ta'daan ta'daan asal waan reebaneed qad qaamat ay ahayd ah oo caamadu markay akrinaayo waa ku yidhaha qad qaamad salaad qad qaamad salaad waa carabina maaha saas qad qaamad fiiri ta'du waa reebanta maxaa ka dabeeya asalaa asalaad laamtuna waa reebanta laba xarafoo reeban oo carabiga laskuma hadday isku xigaan laguma dhawaaqi karo maxaa la rabaa iltiqaau saakiniin ilaa laamtuna waa xaraf saxiixa ta'duna waa xaraf saxiixa kan horeeya hoos dhig qad qaamati salaatu qad qaamati salaatu waa inaad tidhahda eh, qad qaamad salaad qad qaamad salaad uu leeyahy caamigi waay icraab qad xarfu taqriibin dhe dhowayn macnaha salaad in loo istaaga waa dhowda qad xarfu taqriibin mabniy calى sukun la maxal la min اعraab qaama ficl maadi mabniy calى اfatxi la maxal la min اعraab wa taa calaamaة taniif mabniy calى الsukuni waxurika bاlkasrati takhaluصa min iltiqاء saakinayn la maxala min اعraab aلsalaaةu faacilu qaama marfuuc wa calaamaةu rafci damatun daahiraة fi akhiri wa qowluka hadalkaagaa la mid ah qoraxdii oo sii dhacaydaad waxaa tidhi qad harabat ishams waxaa dhowaaday qoraxdu inay dhacdo ah. qad waxaa dhowaaday harabat ishamsu qoraxdu inay dhacdo waa weli mar dhicin markay dhacdo kadib haddaad tiraad qad harabat ishamsu waa maxay macnuu qadu taxqiiqay faa'iidayna marka waa isbedeli ilaa war xaqiiqa inay dhacday mofta laakiin markii ay dhowdahay dhiciddu welina aysan dhicin aad leedahay qad harabat ishamsu markaasay takriir noqonay markay dhacdo kadib haddaad tiraad qad arabati shamsuna taxqiiqay noqoni macnaha fiiri adugu marka haraba hadda waa ficil maadi maxaa noogu daliilaho na tusaa qad waaya waay macnana waxay faa'idaynaya taqriib soo dhowaynay faa'iidaynay waxaad tidhaahdaa qad xarfu qad xarfu taqriib mabniyun calى الsukuni laa maxala la min اlcraab haraba ficlu maadi mabniyun calى اfatxi laa maxala la min اlcraab wa taw calaamaةu ta'niif mabniyun calى الsukuni waxurika biاlkasrati takhaluصa min iltiqاء saakinayn laa maxal laa maxala min اcraab الshamsu faacilu qaraba marfuuc wa calaamaةu rafci damatun daahiraة fi akhirih allah subxanaه wa taعala alam slى اllah alى nabiyina mxamed